alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu in sha allahu tacaala bilaabi doonnaa risaaladii usuulka ahayd ee cunwaankeeda la odhanayey tashiil اlusuul ilى fahmi cilmi اlusuul maanta oo ay taariikhdii tahay afar iyo tobankii bisha la yidhaahdo jamacda aluulaa kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddonkii hijiriga ayaynu in allahu tacaala bilaabi doonaa risaaladan waxa alifay saddex markaa sheikh oo waaweyn ayaa alifay mashaayikhda aliftay waxaa la kala yidhaahdaa catiya muxamed saalim waa sheikh macruufa waxaanu ka mid ahaa ardaydii sheikhii la odhan jiray maxamed alamiin ashanqiiti muddo badanna wuxuu mudaris ka ahaayo wax ka dhigi jiray masjidu nabowiga waana dhintay wakhti hore calayhi raxmat ullah sheikha labaad ee wax ka alifay waa cabdulmuxsin alcabbaad waa sheikh weyn oo ka mida mashaayikhda madiina mucamar ah oo cimrigiisuna uu dheer yahay oo siddeetan iyo jarjar hadda maraya muddo badanna wax ka dhigaayay masjidu nabowiga balay ummahaatu sitaha lixdaba ku dhammeeyey masjidu nabowiga intuu bukhaari ka bilaabay ayuu sunanka ibnu maaja ku akhriyey lixdii markuu dhammaystiray ayuu haddana dib bukhaariga usoo bilaabay waxaanu ka mid ahaa mashaayikhdii jaamica alislaamiya wax ka dhigi jiray ilaa maalintii la furay yani ilaa yani sidii ayuu u waday oo xataa markuu taqaacuday wuxuu hi tabarucan baan uga dhigaya mudiirnimada jaamica islaamiyana waa soo maray wakti wuxuu ahaan jiray naa'ibkii mudiirka ayuu ahaan jiray ibnu baas markuu mudiir ka noqday jaamicada aljaamica alislaamiya cabdulmuxsin cabbaadna wuxuu u ahaan jiray naa'ib oo idaarada waa ku jiray haddana ma daalik yani markaa waxna waa dhigi jiray oo wuxuu ahaa markaa diraasadii midaan joojin markii shaykh ibnu baaz laga naqliyey mudirnimadii jaamacaddana isaga laftiisaba mudiir ka noqday xoogaa waagaa indhihiisu daciif bay yaro ahaayeen dabadeedna markaa dafaatirtii yani markaa raajicista uu raajacayo iyo uu eegaayo maamul ahaan maadaama uu joogaa indhihii kusii daciifeen dabeedna markii dambe uu ka istiqaalooday dabeedna sidaas ayuu markaa mudirnimadii kaga baxay laakiin diraasadii sidii buu waday asheekh ah, cabdulmuxsin cabaad markii dambe indhihii aragii waa ka tegey waxaanu noqday kafiif yacni midaan waxba arkaynin oo la hagaayo ayuu noqday laakiin cilmigiisu aad iyo aad buu badan yahay waxaanad ka arki kartaa cilmigiisu siduu khasiirka u yahay ee u fara badan yahay yani musanafaadkiisa iyo kutubtiisa uu qoray ayaad ka arki kartaa wa kadalika duruustiisa haddaad dhegaysato ayaad ka arki kartaa duruusta lafteedu waa mutayasar oo hadda asaalib badan baa sahashay oo lagu heli karaa sheekha saddexaad waa xumuud ibni cabdillaahi alcuqlaa ashucaybi mala tabcada ah, badankiinu sidataan waxay idiin qoraysaa baan filayaa xumuud ibnu caqlin waana halad waa alcuqlaa oo alif mamduudo ah ayaa ku jirta xamuudna ma aho xaadu ma kor dhignee waa godan tahay sida marka waxa weeye qolyaha u tarjameeyeba ay qoreen ashaykh xumuud ibnu cabdilaahi alcuqlaa ashucaybi waxa uu ahaa sheikh kafiif ah oo indhala mashaayikhdii waagii hore yani markaa maxfuudaadka badan qaybtay buu ka mid ahaa musanafaad badan ma alifin laakiin tadriiska ayuu markaa ku badnaa oo wax dhigi jiray kuliyaadka qaarkoodna wuxuu ka noqday yani mudaris buu ka noqday sida kuliyaة الshariica bاriyaad eh, isna waa dhintay waxaan u malaynayaa laba kun iyo kowdii meelahaas inuu dhintay raxmat ullahi cala aljamiic saddexda sheikh hadda waxaa nool cabdimuxsin cabaad oo keliya waxaa la yidhaahdaa mashaayikh waaweyn oo macruufa wakhtiyada qaarkood loo diray xumuud ibnu cabdilaahi alcuqla oo la yidhi bal hadda musanafaadkoodiiyo ay qorayaan ya bal hadda soo tijaabi marka mashaayikh badan ayuu sheikh u ahaa waxay qaarkood ka cabiraan shaykhu abaqa waxa loo isticmaalaa cidda la yidhahdo shaykhu abaqa waa cidda ardaydiisa jamac fara badan oo ka midi ah ay culamo noqotay baa shaykhu abaqa la yidhahdaa saddexdaa shiikh baa alifay weliba sida tabacaadka qaarkood ku sugan oo tabacaadkii qadiimka ahayd ku suganna sheikh kale oo weyn baa raajacay tabacaadkan dambe waa laga xadfay laakiin tabacadihii hore waxaa ku qoraan jiray raajacahu ashaykh cabdurazaaq cafiifi cabdurasaaq cafiifina waxa uu ahaa sheikh weyn oo ka mid a ah hayaatu kibaari alculamaa bal e wuxuu ahaan jiray naa'ibka ra'iisu lajnati aliftaa naa'ibkeeda ayuu ahaan jiray oo ibnu baas buu ka naa'ib ahaa da ahaan waa isku dhowaayeen laakiin isagaa ka da'weynaa ibnu baaz ha yeeshe wuxuu ahaa qaliilu tasniif kutubta uu qoray aad bay u yarayd laakiin xagga diraasada iyo wax dhigista ayuu ku badnaa iyo fatwada mid walba fataawihii hore lajna daa'ima ibn baaz iyo cabdurazaq cafiifi iyo cabdullaahi ibnu khudayaan iyo ibnu qucuud afartaasaa badiba ku saxiixnaan jiray mar baa la weydiiyey cabdurazaq cafiifi oo lagu yidhi marka ibnu baas mas'alo isku qabataan maxaad samayn jirteen mas'ale markaa isku khilaaftaan wuxuu yidhi wuxuu igu odhan jiray ittahim ra'yak anna waxaan ku odhan jiray ittahim ra'yak midkaayo waliba ka kaluu ku odhan jiray ra'yigaaga tuhmayso markaasaa marka dambe markaanu isla eegno ama aanu isku waafaqi jiray marka dambe ama raiska iyo sida marka waxa weeye agsarku ay mareen fatwada ay ku soo bixi jirtay kutubaha qudhooda haysashadooda marka aad uguma dadaali jirin oo kutub badan shiikhu ma haysan jirin cabdirazaaq cafiifi kutubta waa bixin jiray saas aawadee hadal dariifa ah laga soo naqliyaa oo uu yidhi min calaamati jahli الrajuli kasratu kutubih aqoon darada uu ninku aqoon daran yahay oo cilmigiisu yar yahay calaamaddeeda waxaa ka mid ah inuu kutub fara badan yahay marka kutubo badan ma haysan jirin laakiin aqoon ahaan aad iyo aad buu u dhisnaa xagga kutubahana tasniifka waxaanu kutub badan u qorin wuxuu odhan jiray kutubaha la qoraa inagu filan kutubaha la qoray baa inagu filan buu odhan jiray saas aawadeed taas kuma dadaali jirin cala kulli xaal aaraada qaarkood dee waa lagu khilaafsan yahoo culammada qaarkood yani siyaalo kale ay u arkayaan culamo kutub badnayd oo dee cilmigeedu aada u badnaana waa jireen marka iطlaaqeeda ma aha hadalkaas kolley ku saabsan min calaamati jahli الrajuli kasraةu kutubih laysa calى iطlaaqih laakiin culamo cilmi badnayd oo kutub yarayd waa jiraan dee ibnu cuthaymiin baaba ka mid ahaa dalabo badan baa laga yaabaa inay ibnu cuthaymiin ka kutub badnaayeen waayo de cilmigiisu ma ahayn wuxuu markaa waxa weeye yani jamci iyo naqli iyo lasqi waxay markaysaa marka waxa maanta dad badani sameeyaan ee cilmigiisu wuxuu ahaa mid waxa weeye markaysaga qalbigiisa ka soo burqanayo ou isagu istimbaadayo ou isagu markaa ijtihaadayo ou isagu deliishanayo ou isagu tacliilinayo oo isagu ka jawaabayo yani aqwaasha iyo waxa laga yidhi asal ahaan iyadu naqli inaynay ka maarmayn waa la garanaya culammada aadka u kutubta badnaydna waxaa ka mid a ashaykh xamaad alansaari wuxuu ahaa sheekh cilmi badan oo culammada madiinana ka mid a kutubta iyo jamcinteeda iyo ururinteeda iyo ku dadaalkeedana wuxuu ku ahaa faa'iq saas aawadee makaatibta markuu soo galo wuxuu odhan jiray mal jadiid wax cusub maxaa haysaan wax cusub maxaa haysaan wixii cusubee loo sheegu deedna markaa xabsan jiri maktabadiisu waxay ahayd matbuuc iyo makhtuudba mid ka sheegan madiina oo xataa beledada kale ka soo urursan jiray marka risaaladani waa risaala qayima mashaayikhda waaweyn ee alifay iyo shiikha weyn ee raajacay ayaa waxa weeye laga garanaya ahamiyaddeeda waayo cidda cudamada ah ama cadiimka ahe weyni dee wax cadiimay keentaa cabdirazaaq cafiifina xagga fiqiga iyo xagga usuulka iyo xagga ictiqaadka mid walba waa ku sheegnaa cabdirazaaq cafiifi inuu waxa weeye usuulka mutamakin ahaana waxaad ku garan kartaa kitaabka sayfuddiin alamidi uu alifay ixkaamka la yidhaahdo tacliiqaadka uu ku sameeyaad ka garan kartaa kitaabkan waxaa loo alifay tashiil alwusuul la yidhaahdo muqarar in looga dhigo yani haanawiga sanadda ugu dambaysa marka nusakha maطbuuca ah intaan arkay طabacaadka kala duwan mid walba waxaa ku dhacay lisanati alkhamisa athaanawiya waana khaطأ maطbaci ah waayo saanawiyada sacuudigu shan sano ma aha caadatan saanawiga waxaa la isticmaalaa ama saddex sano ama afar sano intaan ku ogahayna saanawiga sacuudiga saddex sanoay ka dhigaan iminkadana wuxuu muqarar ka yahay maxadka saanawiga ah ee ataabica liljaamica alislaamiya sanadda saddexaad ayuu muqarar ka yahay marka sawaabkeedu waxay tahay in la yidhaahdo lisanati ahalia sidaasaa sawaabku yahay marka sannadaa saddexaad in lagu dhigo waa sannadda ugu dambaysa saanawiyada ee baa loo dhigay oo loogu talagalay carabka aan marino muqadimada bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu clى ashraf اlmursaliin nabiyina muxamadi wclى aalihi waasxaabihi wman itabacahum biixsaani ilى ywm اddiin bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan ku allifaynaa ama ku bilaabaynaa allah magiciisa allahaasoo arraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo arraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayey cidduu doonoo khalqigiisa ka mida ahaaday baanu ta'liifkan ku bilaabaynaa ama ku alifaynaa ama ku qorayna alxamdu lilaahi bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan alraxmaani kii raxmadda caamkaa ah ku sifaysnaa ahaaday oo bimacnaa si caama u naxariisanayey alraxiimina kii mu'miniinta si gaara ugu naxariisanayey bacdina waxay ku fasiraan alraxmaan biraxmati alwaasica inuu ku sifaysan yahay oo sifatu daat looga jeedo alraxiimna almuusilu raxmatahu ilaa man sha'a min khalqih kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doonoo khalqigiisa ka mida ahaada sifada raxmadana siday u siday ashaacirada iyo maaturidyadu ay yidhaahdaan waa la awilayaa oo ilaahay naxariis lagu sifayn maayo waa arrin khalada oo waxay yidhahdaan raxmadu waa riqatu qalbin wa qalbi jiraac markaasay isweyddiiyaan oo yidhaahdaan ilaahay ma qalbi jilaac baa lagu sifaynaya markaasay odhanayaan ma ee xaasho laguma sifaynaayo marka laazimkii waa in lagu awilaa laazimku waa maxay waa in la yidhaahdo ixsaan waa muxsin waa mid samafala ama muncim ama mid nicmeeya ama muriid lixsaan ama muriid lincaam alraxmaan iyo alraxiim afartaa mid waa in lagu fasiraa raxmadana waa in lagu fasiraa incaam ama ixsaan ama iraadat lincaam ama iraadat lixsaan samafale nicmeeye yani inuu samafalo yani doonista la doonaayo doonis samafal la doonaayo ama nicmayn la doonaayo tan waxa weeye sax aha raxmada adilada sharcigu ee waxyigu waa ku soo aroortay in allah lagu sifaynayo caqlanna waa lagu garanayaa oo iraadadaba waxay yidhaahdeen caqligaa lagu gartay oo takhsiiskaa laga qaatay bay ashaaciradu iyo maaturyadu yidhahdeen in ilaahay iraado lagu sifeeyo culamada qaarkood waxay isbaatiyeen caqliga laftiisa in lagu garanayo sifadan sida sharcigaba loogu garanayo warkay yidhaahdeen ku saabsan raxmadu waa riqatu qalbina waxaa lo odhanayaa taasi waa raxmadda makhluuqa raxmadda yaqaaneen bay ka warrameen ya laakiin raxmadda ilaahay la odhan maayo waa riqatu qalbin kayfiyadana laynooma diran kayfkay tahay iyo qaabkay tahay rabbi isagaa og sida laynoogu sheegay waa inaynu u rumaynaa tashbiihana waa inaynu u diidnaa waa inaynu dhahnaa sifaadka makhluuqa lama mid aha kayfkiiyo qaabkana waa inaynu ka gaabsannaa nu'minu biha kamaa waradat waajibku saas weeye laakiin kayfiyada inaynu ogaanno oo xaqiiqadeeday tahay aynu garanno mid laynoo dirtay maaha mid laynagu kallifayna maaha laakiin iyadoo ilaahay inoo sheegay inuu naxariisto inuu raxmad ku sifaysan yahay inuu waxa weeye asmaadiisa alraxmaan iyo alraxiim inay ka mid yihiin yarxamu man yashaa inuu ficil ahaan isugu sifeeyey durraxma kii naxariista u saaxiibkaa ah inuu yahay inaynu dhammaan adiladaas nidhaahno waa la wada awilayaa adiladaa dhammaan inaynu waa la wada awilayaa yani mid saxma sifaadka halka la mariyey sifaadka ilaahaya kale waa in la mariyaa waa tanziihun bilaa tactiil wa ihbaatun bilaa tashbiih waa in la sugo oo aan sifaadka khalqiga lagu shabihin waa in rabbi laga nazaho waxaan laa'iqa u ahayn iyo khalqiga inuu shabaho laakiin tactiil aan lagu dhicin aan laga madhnaysin ilahay sifaadkiisa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin jinsiga mahad lilaahi ilaahay baa la gaara ama ilaahay baa mutaystay rabbi alcaalamiina ka bedelo khalaa'iqda rabbigood ayaa mahadda la gaara oo mutaystay wاsalaatu wasalaamu calى ashraf اlmursaliin wاsalaatu naxariis khaas ah iyo wاsalaamu nabadgelyo calى ashraf اlmursaliin rususha kii ugu mudnaayee ugu sharafta badnaa korkiisa ha ahaato madxi keliyoo lagu ammaanayo loogama jeedo salliga iyo salaamta ee in loogu ducaynayo ayaa looga jeedaa oo salligii iyo salaamtu hadday nebiga u sugnaadeen oo la garanaayo inay u sugnaadeen way u sugnaadeene ducada loogu ducaynayaa maxay kordhinaysaa waxay kordhinaysaa in loo sii siyaadiyo baa ilaahay looga baryaa oo ilaahay u sii kordhiyo waa midda kale innagana sawaab baa inoogu jira oo xasanaad baynu ka helaynaa oo in ilaahay inagu salliyo baa ka mida waxyaalahaynu ka helayno xasanaad baa laynooga qoraya nebigana kamaalkiisii kamaal bay ugu sii siyaadinaysa wasalaatu culammada qaar waxay ku fasiraan yani sanaaga uu ilaahay ammaano asalaatu min allahi hanaaun cinda almala'i alaclaa abulcaaliya oo taabiciinta ka mida waa ka bukhaari saxiixa kaga soo aroorinaya inuu yidhi abulcaaliya rufayc ibnu mihraan salligu hadduu xagga ilaahay ka yimaado waa ammaan uu ilaahay mala'ul aclaha oo malaa'igta agtooda uu ka ammaano hadduu xagga khalqiga ka yimaadona waa duco loogu ducaynayo bacdu ahlicilmi saasay doorteen waana sida ibnu qayim aljawsiya kitaabkiisa jalaaء اlafhaam fi الsalaati calى khayr اlanaam labada tafsiirba markuu soo naqliyo tafsiirka raxmad lagu fasiro salaada iyo tafsiirka lagu fasiro sida abulcaaliya sheegay taabicigaasi wuxuu arjaxayaa sida abulcaaliya waxaanu ku arjaxayaa shan iyo toban weji shan iyo tobankaa weji wuxuu ku tirinayaa kitaabkiisa jalaaء lafhaam la yidhahdo awjuhda waxa ka mida salaada iyo raxmadda waa laysku cadfaa asalna waxa u ah cadafka takaayur ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxmat yani salawaadkii iyo raxmaddii baa laysku cadfay marka cadafkaa laysku cadfaye laysku laray takaayur baa u asala waxaa kaloo awjuhda ka mida salliga cidaan nebi muxammed ahayn sala allahu alayh wasalam in loo ifraadiyo oo si gaara loogu salliyo cala sabiili tabac yadaynay ahayn cala sabiili istiqlaal khilaaf baa ku jira sida in la yidhaahdo saxaabi saxaabada ka mida calayhi asalaatu wasalaam ama sala allaahu calayhi ama allaahumma salli calayhi bacdu ahlicilmi waa diideen way karaahiyaysteen shiicadoo kale waxay ku gaar yeelaan aalubeydka qaarkood sida caliyu bna abi aalib ama faatima binti rasuul sala allahu aleyh wasalam ama xasan ama xusein markaasay odhanayaan markay cali sheegaanba calayhi salaatu wassalaam ama markay xasan iyo xuseen sheegaan saas si leega odhanayaan marka culammada ahlu sunnaha qaarkood waa karaahiyeysteen oo waxay yidhaahdeen waa shicaar ahlubidac oo ahlubidc ba iyo calaamad u noqotay in cali lagu gaar yeelo ama faatima lagu gaar yeelo ama xasan iyo xuseen lagu gaar yeelana saxaabadii kale fudalada ahayd aan loo isticmaalinna dee waxay tahay midaan markaa fiicnayn oo wixii markaa baabu tacdiim ah waa in saxaabada marka wa laga simaa saas aawodee bilmunaasaba aan baraarujiye halka la yidhaahdo caliyu bna abi aalib gaar ahaan karama allaahu wajhahu culamada ahlu sunnaha qaarkood waa karaahiyeysteen ibnu kasiirku waxa uu ku sheegayaa tafsiirka suuraة اlaxzaab ayuu ku sheegaya waayo wixii baabu takriim ah in cali lagu gaar yeelo oo khulafadii kale ee ka sii fadliga badnaydna aan lala wadaajin waxay noqonaysaa mid halad ah marka taradiga in saxaabada laga simo ba ka fiican ama tacliilaadka qaar ay sheegaan oo yidhaahdaan cali waxaa loogu gaar yeelaa weligii baanu sanam u sujuudin ama caabudin waxaa la odhanayaa taasi miduu isagu la gaar yahay ma aha waayo saxaabo badan oo la wadaagtay baa jirta qaar islaamnimadaba ku dhashay baa jira oo waalidadood ay islaameen dabeedna islaamnimada ku dhashay oo ku barbaaray marka arrinuu la gaar yahay cali ma aha almuhim maadaama midna khilaaf la gashay oo salli ma loo ifraadin karaa cidaana rasuulka ahayn oo si gaara ma loogu sallin karaa iyadoo salliga nebiga lagu salliyey aan la dabagelinayn haddii la dabageliyo waa laysla ysla ogolyahay axaadiisna waa ku soo aroortay oo nabiga marka lagu salliyo sala allahu alayh wasalam in aalkiisa iyo asxaabtiisa iyo zawjaadkiisaba in lagu salliyo axaadiista waa ku timi laakiin raxmadda in cid kale loo ifraadiyo ducada loogu ducaynaayo layskuma khilaafsanaa marka farqi inuu ku sugan yahay ku tusinaysaa haddii markaa midna laysla ogol yahay bannaanaanshaheeda midna waxa weeye aan laysla ogolayn in waxa weeye culammada bannaynaysa asal ahaan shicaarnimada miday u diidaan mooyaane inay asal ahaan bannaanayd waxay u deliishadaan wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum iyo nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu saxaabada qaarkood yani marka waxaw salligaa ugu duceeyey allahuma salli cala aali abi awfa laakiin wixii shicaar ahlubidac u noqda nas ku soo arooro gaar ah oo khaas yeelayaana aanu jirin dee wuxuu noqonayaa shicaarnimada ay shicaarka ahlubidaca u noqotaa loo manciyeye sideeda looma diidi lahayn saas aawadee imaamu nawowi wuxuu odhanayaa salliga in cali iyo loo gaar yeelo aalubeydka qaarkood wuxuu odhanayaa waa karaahiyo waayo waa shicaarka shiicada ama ahlubidca almuhim haddii la yidhaahdo wasalaatu waxaa looga jeedaa raxmadda raxmaddu raxmaddii caamka ahayd ma aha culammada qaarkood ku tawjiihiyeen waxay yidhahen waa raxma khaasa waa raxmatun maca tacdiim salaaddii waxaa lagu fasirayaa raxmad ama naxariis weynayni weheliso sida markaysa markaa alcallaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin fii bacdi duruusihiba uu ku sheegay oo uu ku tilmaamay wsalaatu wasalaamu naxariista iyo wasalaamu nabadgelyada ama wasalaamu salaantu calaa ashraf almursaliin rususha kii ugu sharafta badnaa korkiisa ha ku sugnaato ha ahaato nebiyinaa muxammadin oo nebigayagii muxamed ahaa ahaaday nebiyinaa nebigayagii ahaaday muxammadin muxammed markaa ahaaday wa calaa aalihi yacnii nebiga qaraabadiisa korkoodana ha ku sugnaato waxaa loo jeedaa qaraabadiisa mu'miniinta ah ee iimaan ku dhimatay waana banulmualib iyo banu haashim waana banu haashim iyo banulmualib wa asxaabihi iyo asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam korkooda ha ahaato waman itabacahum iyo nebiga ciddii raacday korkooda ha ahaato biixsaanin si ay ku samafalayso wanaajinayso ku raacday ilaa yowmi iddiin ilaa maalinta abaalmarinta oo qiyaamada ah laga gaadhay raacday markaa salligii waxaa soo gelaya atbaacdii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo dhan baa soo gelaya ilaa yowmi alqiyaama wa bacdu intaa dabadeed miyaa wowgani wuxuu ka naa'ib yahay ammaadii buu ka naa'ib yahay oo wuxuu ka dhigan yahay amaa bacdu oo kale in la yidhi faqad kaana annaasu waxay ahaayeen dadku fii sadri اlislaami islaamka qaybtiisii hore ama shafkiisii hore gudihiisa waxay ahaayeen yaciishuuna fii dilli tashriici qaar ku nool sharciyeynta hadhkeeda mid qaar ku nool bay ahaayeen oo axkaamtii oo la sharciyeynayay hoos joogeen wamaa qubida rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam nebigana lagama qaban nafta oo lama oofsan sala allahu aleyh wasalam xataa arsa allaahu bilqur'aani qawaacid addiin ilaa uu ku sugay ilaahay bilqur'aani qur'aanka uu ku sugay qawaacid addiin diinta qawaaciddeeda yani qaacidooyinka diinta iyo usuusha diinta uu ku sugay wa fasalat isunnatu sunnaduna ay tafsiilisay oo caddaysay oo bayaamisay furuucahu diinta furuucdeeda oo axkaamtii yani waxaa sii caddaysay sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam usuushii markii qur'aanka lagu sheegay qur'aanka wixii lagu ijmaaliyey waxaa sii fasirtay oo sii caddaysay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam furuucdana loogama jeedo axkaamta camaligaoo keliye ictiqaad iyo camalba hadda furuucda waa soo gelayaan ee waxaa laga tilmaamayaa usuushii waaweynayd wixii aan ahayn hadday caqiido tahay iyo hadday markaa axkaam camaliyo fiqiya tahay mid walba waxaa lagu tafsiiliyo lagu caddeeyey sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam wa abaanat way caddaysay sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam macaalimahu diinta tilmaamaheedii bay markaa caddaysay wa faqiha annaasu diinahum e, dadkuna waa fahmeen diintoodii e, fiqhiga diinta xaggeeda loo isticmaalo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen faquha loo isticmaalo yada oo waa baabu karuma ta mulaqulfahmiga ahna waa oo waa baabu farixa culammada qaar baa sidaa u kala gaar yeelay oo yidhi fiqhiga fiddiin yani yada markaa waxay noqonaysaa faquha yafquhu bay noqonaysaa bay yidhahdeen laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa markaysaga waa soo gelaysaa tan kale lafteeda faqiha waa loo isticmaali karaa wa faqiha annaasu diinahum waa fahmeen dadku diintoodii uma jaءa alkhulafaaءu اraashiduun intaa dabadeedna waxa yimi khulafadii nebiga salى اllahu aleyh wasalam uga dembeeyey maamulka ummadda alraashiduuna hanuunsanaa ayaa yimi alraashiduuna wax hanuuninayay odhan maysid waayo rashada yarshudu ama rashida yarshadu labada maadaba way leedahay baabu farixa iyo baabu karume eh waa laazime mutacaddi ma aha e, mutacaddi marka laga dhigayo arshada yurshidu fahuwa murshidun baa la odhanaya markaa uma jaaa alkhulafaau araashiduun intaa dabadeed waxaa yimi khulafadii hanuunsanayd baa yimi inay wax jireen waa jirtaa oo waa xaq laakiin maaddadaynu sheegaynaa tafsiirkeedu inuu yahay alraashiduun kuwii hanuunsanaa fakhtafa annaasu dadku waxay raaceen aathaarahum raadadkoodii bay raaceen oo khulafadii bay ku daydeen iqtaduu biladayni min bacdi abi bakri wa cumar iyagoo dee markaysagaa sunnada nebiga sala allahu alay waslam ku camal falay calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin faqtafa annaasu dadku waxay raaceen aahaarahum raadadkii khulafadaasay raaceen wa tarasamuu waxay markaa eegeen oo u fiirsadeen khutaahum waana raaceen bimacnaa waxa weeye waa eegay yani qawaamiistu waa ku fasirayaan lisaanka iyo qaamuuska iyo saa waa ku fasirayaan macnaha kale itibaacuna waa ka laazimayaan raadadkoodii bay eegeenoo u fiirsadeen oo bimacnaa ay raaceen baa looga jeedaa marka eegista waxaa ka laazimaya raacis walama itasacat markay ballaadhatay ruqcat lislaami yacnii dhulkii islaamku markuu ballaadhay ruqcada waxaa la yidhahdaa alqicatu min alardi allatii taltaziqu biاlukhraa siduu lisaankuba ku fasirayo yacnii meesha qiطco dhulka ka mida oo mid kale ku dheggan baa ruqca la yidhahdaa meel dhulka ka mida oo mid kale ku dheggan ayaa waxa la yidhahda cadumat alxaajatu cadumat alxaajatu waxa weynaaday baahidii loo qabay ilaa wadci qawaacida wa usuulin yatarasamuha alculamaa qawaacid in la dhigoo la dejiyo iyo usuul in la dejiyo waa macna alqawaacid oo kale weeyaane yatarasamuhaa ay eegayaan oo raacayaan alculamaa'u culammadu fi istinbaati alaxkaam la soo bixitaanka axkaamta ay la soo baxayaan ay ugu fiirsanayaan oo u raacayaan fa kaana awalu man wuxuu ahaaday kii ugu horreeyee nahada lidaalika arrinkaa ku kacay arrinkaa u hinqaday ee ku kacay huwa alimaama ashaaficiya raximahu اllah imaamu shaafici buu ahaa ilaahay ha u naxariiste huwadu damiiru faslin weeye ee alimaama ayaa khabarkii kaana noqonaya haada ay ilamru haada arrinku saas weyi waqad cahidat waxay markaa amartay ama ku dardaarantay alidaaraة alcaammatu maamulka guud lilmacaahidi wاlkuliyaati xaalay u sugnaatay idaaradaasi macaahidda yani macadyada iyo walkuliyaati kuliyadaha markaa u sugnaatay xaalay ahaatay xaalay ahaatay mid u sugnaatay ay ahaatay ama la yidhaahdo idaara ayaa mutacaddi ah oo mafcuulkii baa la geliyey oo macnaha hadda isimnimo keliya de lagama wade ee asalkeediina waa la milicsanayaa oo la yidhaahdo maamulkii guud maamulistii guud bimacnaa ciddii u saaxiibka ahayd waxay amartay ama ku dardaarantay lilmacaahidi waalkuliyaati maamulaysay ilaa bacdi abnaa'iha yani asxaabteeda iyo abnaadeeda yani qaar ka mida ah waxay amartay ama ugu dardaarantay biwadci mudakiratin yacni risaalo yar oo xasuusinaysa in la dejiyo oo la dhigo fii hada alfanni fannigan usuulu fiqiga dadka xasuusinaysa in la dejiyo wafqa almanhaji almuqarari manhajkii la taqriiriyeyee la sugay ee yacni si waafaqsanna loo dejinaayo ama xaalay waafaqsan tahay manhajkaas loo dhigay yani markaa xaalay waafaqsan tahay la dejinayo oo de fii hada alfanni bay takhsiis ku qaadatay la yidhaahdo haddii mudakirada laga sifeeyo ama la yidhaahdo wafqa almanhaji ay liwafqi اlmanhaji ama calaa wafqi اlmanhaji loo dhigo si manhajka waafaqsan calaa wafqi اlmanhaji manhajka si waafaqsan loo dhigo oo nasculkhaafid markaysagaa la yidhaho waa lagu nasbinaya manhajkaasoo almuqarari loo dejiyey oo loo taqriiriyey ama loo sugay lisanati alkhaamisati athanawiya sawaabku wuxuu yahay lisanati athaalisati athanawiya sannadda saddexaad ee haanawiga dugsiga sare loo nisbeeyey oo fi lmacaahid alcilmiya macaahidda cilmiga ah ee yani markaa ku sugnaatay cilmiga sida badan waxaa loo isticmaalaa isilaaxa shaa'ica ah yani kuwa maaddiga ah ayaa loo isticmaalaa oo maca alasaf diinigii waxay yidhaahdaan adabi maaddigiina waxaa la yidhahdaa cilmi yani waxa weeye saas oo kale ayaa isilaax hadda waayadan baxay u yahay diintaana u xaqnimo badan in markaa cilmi lagu tilmaamo yutawakhaa fiiha aliijaazu risaalada ama mudakirada oo loo qasdaayo gaabin markaa gudaheeda la gaabiyo oo aan hadalkeeda la badin muujis laga dhigo wa diqatu tacbiiri tacbiirka markaa waxaw daqiiqa ahee fiican waa daqiiq waxaa loo jeedaa bimacnaa bartiisu asiibay ya shaygaasi bidiquu u marka la yidhahdo waxaa laga tilmaamayaa sinaba in yar uma seegin yacni tacbiirka yani markaa ugu munaasabnimada badan ayaa diqatu tacbiirka looga jeedaa erayada ugu fiicnaanshaha badanna laga cabiro lagu cabiro wa wuduuxu alcibaarati kelimaadka yani lagu markaa tilmaamayaana ay noqoto kelmada cadcad oo ijmaalaad iyo waxyaalo adadag iyo ayna ku jirin wa wafrat اlamhila intaaba loola qastayo aliijaazu in la koobaa loola qastaya wa tacbiiri sida lagu cabirayaa inay markaa noqoto mid markaa sida ugu fiicnaanshaha badan ee ugu asiibitaanka badan inay noqoto ayaa loo qasdaya cibaaraadka lagu cabiraye lagu tilmaamaye kelimaadka lagu cabiraya inay waadix noqdaan baa loo qasdaya wa wafratu اlamhila tusaalayaashu inay fara badan yihiin baa loo qasdaya shaygaas waa waafir bimacnaa waa kasiir risaalo sifadaa leh ya in la dejiyo bay idaaraddu dalabtay ama ku dardaarantay faاstacannaa biاllaahi fii kitaabati hadihi اlmudakira mashaayikhdu waxay yidhaahdeen raximahum ullah waxaanu kaalmaysannay ilaahay tacaalaa ilaahay isagaa koreeye fii kitaabati hadihi اlmudakira mudakiradan risaaladan xasuusinaysa fannigan dadka xasuusinaysa inaanu qorro ayaanu ilaahay u kaalmaysannay waqad asmaynaaha waxaanu ku magacownay tashiilu اlwusuuli ilaa fahmi cilmi اlusuul tashiilu iyo tashiila labadaba ku bannaan haddii waxa weeye tashiilu la yidhaahdo ilaa asmaa waxay qaadanaysay laba mafcuul bay qaadanaysae in la yidhaahdo hadalkan oo dhammaystiran ayaa maxalu nasba yaalla oo sidiisaa loo soo naqlinaya oo xikaayo ay tahay oo tashiilu la yidhaahdo marka kalena waxay noqonaysaa mufradka ugu horeeyaa lagu camal siinaya tashiila tashiil lwusuul ilaa fahmi cilmi اlusuul baanu ku magacownay buuhi mashaayikhdu ay yidhahdeen raximahum اllah wanarju اllaha tacaala an takuuna muxaqiqatan lilgaradi waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay inay noqoto mid waxa weeye xaqiijinaysa oo fulinaysa ujeeddadii la rabay waafiyatan bilmatluub yani markaa dhammaystiraysa oo bimacnaa la imanaysa wixii la rabay yani sidaas inay noqotaanu ilaahay ka rajaynayna almu'alifuun saddexda sheikh baa markaysaga wada qoray khulaasada hadalka muqadimada waxay kaga warramayaan mashaayikhdu raximahum ullah in waxa weeye fannigan ciddii ugu horraysay dejisay inuu imaamu shaafici yahay risaaladanna in markaa waxa weye idaara dalabtay in la dejiyo loo dejinayeyna macaahidda saanawiga ah sannadda ugu dambaysa loo dejinayey risaaladana loogu talagalay inay noqoto waa midda koowaad ee muujaza inay noqoto kooban tahay waa marka labaad ee tacbiirkeedu inuu yahay sida ugu fiican yani marka hadallada lagu tilmaamaya inay noqdaan hadallo waadixa oo maadaama arday loo qoraayo waa loo sahlaya waa loo fudaydinaya tusaalayaasha in la badiyo yani marka intaas oo masiye ah oo dheeraada ayaa risaaladan loogu tala galay inay yeelato sidii baynay mashaayikhdu ku alifeen yani markaa aynay yani ku qoreen muqararna sidii baa looga dhigay ilaa yowmina haadaana waa muqarar oo sidii baa loo dhigaa oo loo diraaseeya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk